وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh cashirkan cashirkii labaadu kuna saabsanaa xadiidu larbaciina nawowi xadiidka koobaad raawigiisa waa taqaanaan waa amiiru lmu'miniin cumar ibnu lkhataabi radia allahu canhu magacan amiiru lmu'miniin awalu man luqiba bi hadihi laqba isagu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la oofsaday taladii muslimiinta abubakar baa qabtay abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah abubakar haddii la oofsaday si cumar waktigiisii la yimid isaga muslimiintii ay isku raaceen madax laga dhigtay waxay noqotay in la yidhaha khaliifatu khaliifati rasuulillah saas haddee u socoto warka waa dheeraan laha marka waa la tashaday go-aankii la gaaray wuxuu noqday cumar in loo bixiyo amiiru lmu'miniin kolka magaca amiiru lmu'miniin la yihaa nin lagu magacaaba ninkii ugu horeeyey cumar ibn khitaab radi allahu canhu waa taqaanaan cumar bin alkhitaab inuu yahay thani khulafaa irashidiin khulafaa irashidiin ninkii labaad wey dadkii gaar ahaan iyo guud ahaanba nabiga in lagu daydo u tilmaamay wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa calaykum bisunnatii wa sunati alkhulafaa'i raashidiin guud ahaan weye gaar ahaan wuxuu rasuulka yihi iqtadaw biladayni min bacdi abubakar wa cumar gaar ahaanna waa loo sheegay waxaa kaloos cumar kamid yahay cashratu lmubashariina lahum biljanna tobankii iyagoo nool janno loogu bishaarayay cumar kamidu islaamka markuu cumar soo galay mutamimul arbaciin wuxuu maraayey wixii islaam hortiis galay sagaal iyo soddon qof ay maraayeen isaga afartankii buuxiyey markuu islaamay daarul arqam baa lagu jiray waa la urursanaa waa la dhumanayay cumar wuxuu yihi yaa rasuul allahi in meeshaan lagu dhunto maylaah baa ku faray maya tabaryaraan baa noo geysay galabtii cumar uu soo islaamaa gurigii laga baxay jeedkii makaa la maray midigta nabiga waxaa ka socday xamse ibni cabdilmutalib radi allahu canhu asadullaahi wa asadu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam bidixdana waxaa ka socday nabiga cumar bin alkhataab radi allahu canhu abi jahl baa artigaa walaashi baa dhashay abi jahl walaashii baa cumar dhashay kolkuu abu jahl arkay cumar oo nabiga la socda wallaahi alyawm tanaasafat qureish buu yii maantay laba u qeybsantay nis buu ku xisaabay cumar inteena kale banaanka joogta gaalada nabiga diida nisaan xisaabanahay cumar baa hadduu maxamed raacay alyawma tanaasafat qurayshun quraish maantay laba isla og noqotay nishaa raacay nabi maxamed soomihiintiisa ninka ka muuqdaa xamse ma aha dhiixdana soo cumarka ma socdo kuwan gacantay ka baxeen qureyshna waa kala berantay marka hijro la bilaabay oo la haajirayeyna kacbada intuu tegay oo laba ragcadood tukaday oo toddoba goor dawaafay isagoo bilaawihiisa iyo seefkiisa wasiya gaashaankiisa qurayshoo saan u ag fadhidu isdhex taagay wuxuu yidhi ninka raba caruurtiisa inay agoonowdo islaantiisana garoob noqoto aabihii wiil beelo waa baxay maxamed iyo madiina aaday ha daba yimaado waxsaas haajira aan cumar ahayn hore loo maaray dibna loo maaray waa la dhuuman jiri haddaan socdaa ninkii raba inay naagtiisa asay qaado oo ilmihiisa agoontoodaan habartii gablanto ha daba yimaado wixiisa isagoo watuu madiine ku yimid raadkiisa raag lama kordhigin asxaabta waa ku sheekaysan jirtay maalinkuu cumar islaamka soo galay korukicii la bilaabay maalinkuu dhintay yuu hoos u kaca maanta la jooga bilowday intuu cumar noolaa maya khaalid ibn lwaliid oo aada loo jeclaa oo faatix muntasir ahaa yuu cumar casliyey abuu xubayduu ku bedelay inahaa fitna mid saxaabi ah ayii khaalid ibn lwaliid boqol dagaal buu qalay boqolkiina guul buu ka keenay maxaa loo bedelay tani waa fitna khaalidkii baa yidhi laa wabna alkhitaab xay intuu cumar joogo fidna imaan kartaba ama aniga halii rido ama ninkii la rabo hala dhiso kolkaa cumar waa ninkaas isagaa raawiya xadiidka wariyey xadiidka mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduuc yaabi niyada wey waxaa culamaauulxadiid ay ku tilmaameen sul islaam inuu yahay addoonka wuxuu qabto saddex shay wey niyada wuxuu ka sameeyo iyo ficilka wuxuu ku sameeyo iyo qowl wuxuu ku sameeyo kolkaa waa sulusulislaam waxay culamaaulxadiid isku raaceen kitaabka in laga bilaabo ninkii muxaditha ama kitaab dejinaya inuu xadiidkan ka bilaabo imaam albukhaari kanuu ka bilaabay sheekhna uu kitaabkiisa kanuu ka bilaabay ulajeedada waa maxay tambiihan cala aalib mawqifa niya ninkan diinta baranaya daalibka ayaa niyada qiimigeeda la tusaya markaad camal samaynaysid waa inaad biniyatin wa ikhlaasin ku samaysid niyada waxay kala saartaa waxa caadiga ah iyo waxa cibaadada ah waxaan caadigaa biyahaad cabayso iyo fadhigaad fariisanayso kiciddaad kacayso socodkaad soconayso cuntadaad cunayso seexashada aad seexanayso yaa marna cibaado noqota marna caado noqota haddaad iska yeeshid caadawa sawaab iyo ciqaab midna male laakin haddaad biniyatin saalixatin ku yeesho oo cuntadii cibaadaad igu xoogaysanaysaa socodkaad socotayna khayr baad u socotaa niyadiibaa intay mubaxnimo ka qaado si camal saalixa ka dhigan sidaa daraaddeed baa kitaabka niyada loogu bilaabay mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduucaas ah. sababna waa jirtay sabab xadiidka keentayna waa jirtay wadaad saxaabi ah oo dadka kamida ayaa reer maka ah makuu joogay wadaad saxaabiyadoo fiicanna reer madiinay ahay madiina intay ka tagtay ay maka ibaado u timid cumriya xaj wadaadkii wadaadii waa jeclaaday inuu guursaduu damcay inaan ku guursadaan rabaa waxba guurkaa kama qaben laakiin muhaajiradan ahay oo reer madiinaan ahay adigana muhaajir ma tihid reer makaa tahay haddii guurka dhacana inaan kaa dambeeyo on kula jeegay noqoni hijradaydiyaa dhaawacmaysa marka haddaad madiine ugu imaanaysa wax kama qabo guurkaaga laakiin maka kusoo noqon ma rasuulkii waa ka tegay asxaabtii waa ka tagtay muhaajiraa la noqday hijradii waxaa lagu gaaray ajri weyn wixii dambiga ka horreeyaa lagu dhaafay fikradaydii in mahaa wadaadkii isagay dawade jidkuu ku dhacay intuu ka lugeeyey markuu madiina tegay afar boqol iyo konton kilomitr wixii dhibaaya ku dhacay muhaajiriinta waa ku dhaceen laakiin muxuu haajiray wadaadaanuu rabay wadaadkii waa la naanaysay muhaajiru umuqays a loo wadaada umuqays la dhihi jiray muhaajiru umuqays kolkaa dhibkii iyo habeen dhicii iyo sraaf qararkii solowyadii wadaadkii waa ku dhacday ajirna ma hayo islaantaanuu rabay sababka xadiidka keenayna waa kaas kolkaa niyada in la suubiyo oo marka wax la barana ilahay dartii wax loo barto طalabna alcilma ligayr illah faaba alcilmu ila lilah oo liyumaari bihi shufaa dadka in lagula murmo ama magac iyo daraajo ama garaado lagu qaato inayan noqonin ee cilmiga la barana cibaadada la samayna inay noqoto lilahi tacaala an amiiri lmu'miniin intaa la rumaysay ninkii u madaxdaa xaggiisa waxaa laga wariyey abi xabsin xabse adoogeed ahaa bidax waayo magaciisa abi xabsin cumar ahaa magaciisa ibn lkhadaab adoogiis wa radiya allahu ilah raalli ha noqdo tacaala ilah karahaye canhu cumar xaggiisa qaala cumar wuxuu yihi samictu waxa aan maqlay rasuul allah alle rasuulkiisan haddaan cumar ahay maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala ilah korahaye calayhi rasuulka korkiisa iyo wa calaa aalihi rasuulka dadkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya yaquulu isagoo rasuulka lahaan maqlay waa ka warkii rasuulka marka inamaa adatulxasri waa xasri waxa waaye inamaa waxay sugaysaa waxa ka dambeeya waxayna diidaysaa wixii kasoo horjeeda inamaa wax kale maaha alacmaal camal waa xarakaatu lbadan dhaqdhaqaaqu badelka badanka ama jirka dhaqdhaqaaqa ah camal la yihaah qiimay wuxuu ku yeeshaa markuu niyo xalaala xuskan yahay inamaa wax kale meeshaan ma jiraan ee alacmaalu camalyaalku bani aadamka sameeyo waxaynu nidhi afka wixii laga sheegay magaciis qowl adimadii wixii laga sheegay magaciis ficil <clears throat> markii la isku daro magacood camal saasaad u kala galaduwa afka wixii laga sheegay qawlaa la yidhaha yaquluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim qawl afka wixii laga sheego xibnaha wixii laga sameeyana ficil waayo markii labada laysku isku camal waayo kolka ama af ha laga sheego ama adin ha laga qabte wixii dhaqdhaqaaqee la sameeyo wuxuu ilaah agtiisa ku meel maraa oo taabagud ku noqdaa oo layska sawaabiyaa hadduu niyo cuskan yahay ilaah loola jeedo inamaa wax kale maaha alacmaal dhaqdhaqaaqu dadka samaynayay biniyaati niyo qabideeda meeshaas culamada mudaafa ka maqan oo la qadaraa laakiin mudaafki waa isku waafaqi waayeen si xasul acmaali miya tasxiixu lacmaali miya qabuulu lacmaali miya kamaalu lacmaali miya kulun muctamal intaa waa suura gasho camal wuxuu caafimaad qabaa tasxiixu lacmaal ama sixatu lacmaal camal wuxuu asaxa ama qabuulu lacmaal xag ilah camalka waxaa laga ogolaadaa ama kamaalu lacmaal camalka wuxuu sharaf yaqiini ku yeeshaa biniyaad niyayaal marka xusan inama alacmaal camalka la samayna wuxuu xuskan yahay oo waxtar ku noqdaa biniyaati bisababi niyaat niyo sababteeda ma hiya niya yasra niyo maxaa la yihaha niyo waxaa la yidhah qasdu shayi muqtarinan bificlihi inaad shaygii damacdood goosato inaad samayso haddana aadba ku dhaqaaqdaa niyo la yihaha casmi bay ka duwan tahay hami bay ka duwan tahay waxaasoo dhan waa digdig iyo cagajuglayn laakiin camal markii niyo la yihaah arrintii waa kusoo dhawaatay niyadiina waad guda gashay qalbigiina waa ka go-aamisay taasaa niyo la yira yaa tura maxalkeed intee wa niyada meeshay fadhida waa xagge waa mucallaha alqalbu meeshay niyada degantae wax laga niyoonaana waa qalbiga sayidul acdaa xibnaha basharka ku yaala saddex boqol iyo lixdan xibin waayo waxaa oday waa qalbiga awsi rasuulka u daliila ina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadad fasada aljasadu kuluhu alaa wahya alqalb kolka qalbiga xibnaha hogaamiya ay niyada fadhida talafud oo niyadii lagu hadlo wixii aada damacsanayd lagu hadlo mashardiba watalafudu biha bidca istixsaan bashar niman dadaalay aa yihi niyadii in lagu hadlo oo haddaad tukanaysay usali farda alxishaayi arbaca rakacaatin mustaqbil alqiblati maamuuman lilahi tacaala in la yidhaahdo sunno waaye liyuwaafiqa alqalbu alisa carabka iyo qalbiga iswaafaqeen waa jaraa waxaa sunno la dhihi karaa wixii nebi maxamed laga soo gaaray nabigana weligu usali lagama maqlin salaada markuu taxriifinayay iyo aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiir mukhtatabatun bitasliim awaluha taxriim allahu taa salaada ka bilaabata waakhiruha atasliim asalaamu calaykum marka waxaan qalbiga ku jira qalbigaa laga niyoonaya waa jirtaa marar yar oo niyadii lagu dhawaaqi karo oy diinta noo tilmaantay maxaa kamida xajka talbiyada kamida labayka allahuma labayka haddaad ku dhawaaqdo nabadii canow udxiyada nabidka nabigu markuu gawracayo allahuma hada minka wailayka fataqabal minii hada min muxamed waali muxamed wahada min ummati muxamed waa soo aro ama wixii kale qalbigaa sayida niyadii waa qalbiga waxaad u sheegaysaa male inamaa wax kale maaha alacmaal acmaasha waxay ictibaar ku yeelataa asixideeda iyo qubul la aqbalo iyo tasxiix inay acmaasha wax caafimaad qaba noqoto iyo kamaal biniyaati niya sababteeda xasri kalea markaa la samey camalkii waa samaysay niyada ma adan lahayn kol hadaad camalkii samaysay niyo aadan lahayn sawaab malihi sidii wadaadkii oo kale wainamaa wax kale maaha min kulli mri'in qof la arkaa wuxuu leeyahay oo sawaab iyo ajri ka helayaa maa nawa wuxuu qalbiga ka niyooday oos ilaah ula jeeday ayuu leeyahy wainamaa wax kale maaha likulli imriin qof la arkaa waxaa usugnaaday maa nawa wixii uu niyooday faman kaanat arrintii xadiidka ay ku timid aa lagu yimid usluubka islaamka waxaa a ah, uu rasuulkana baray qofka haddii u gabsan yahay isha lagama geliyo isha jib loogama siiyo khalafkiisaa si maldahan loo tusaa wadaadkii dadku ku jiray lama soo hadal qaadin xukumkaana la dejiyey rasuulka markii la yihahdo waxaana meeshaas laga sameeyey maa baalu qawmin yashtarituuna shardan laysa fi kitaabillah dadkaan diinta derdera ee waxaan kitaabka ilaah ku sugnayn jiraysana ama shardina maxay yihiin reer hebelna lama le dadkiina waa laogyi marka usluubkaa macaan iyo xirma qaboojintaas aa dadka khaladkooda lagu tusa xaqana loogu gudbiyaa sanaad ka qaadan kartaa waxaa la yidhi faman ninka ay kaanad ahaatay hijratuhu haajirida uu ka tegay markaas madiine tegay ilallahi ilaah darti iyo wa rasuulihi rasuulka darti qasdan wa niya niyad iyo qasadka u haajiray hadday tahay ilaah sawaab aad ka heshid rasuulka aad diinta la baahisho o isgarab taagtid fa hijratuhu haajiridaas uu haajiray ilallahi ilaahay u ahaatay wa rasuulahay u ahaatay xukman wa sharcan oo hijradii aliya rasuul loo haajiray noqotay sawaabkeediiyu mudana sawaabkeedii waa taqaaniin suuratu nisa haddaydaan iloobin waman yakruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulihi uma yudriku lmawtu faqad waqaca ajruhu cala allah qofka aqalkiisa ka baxay albaabka baa ku dhintee laakiin niyada ka saartay meesha waa maxay ilaah rasuul u ajiraayo abaalgudkiisa allah qabaalaya kolka hijrada waxay ku jirtaa arrimaha dembigii horteed la galay baabi'iya kolka hadday hijrada qasadka iyo niyadii loo haajir eelaahi wa rasuulihi ahayd xukunkeeda sharcigaa iyo sawaabkeeda waxay noqonaysaa ilallahi warasuuli faman ruuxa kaanad ay ahaatay hijratu haajiridiisa ilallahi ilaa dartii uhaajiray wa rasuulihi rasuulka dartiis uhaajiray fa hijratu haajiridaas u canjeelay ees wadanka ka baxay ilallahi wa rasuul ay u ahaatay xukman wa sharcan laakiin haddaa lagu yimid ninkii ragga ah waman ruuxa ay kaanad ahaatay hijratuhu haajiriduu maka ka tagees madiine aaday guud ahaan lidunyan liajli dunyan adduunye daraaddeed uu yushiibu waa helayo tijaaru u haajiray qaraabo salaan iyo wuxuu baxay wax doonas aw imra'atin ama wadaadii la heshiiyey yankixuha xagga uu ku guursado hijradiisa waa xaaraan lama dhihin wax looma dhimine sawaabkiiyuu waayay fahijratu ilaa maa haajara ileyh wuxuu u haajiray ay hidadiisii dhacday hadduu helo kufrigiisa hadduu waayo kufrigiisa ilah iyo rasuul xaq kuma le sawaab mid sugaana ma dantiisuu doontay lama caynin lama abaabin laakin waxaa la tusay xaggaas inayn wax u jirin waa qof danaysanaya oo maslaxad naftiisa doontay kolkaa maslaxadiisii hadduu ku guulaysto iyo hadduu ku guul daraysto isaga lewa faman kaanad qofkay ahaatay hijratuhu haajiridda uu ka tagay markaas madiina aaday lidunya liajli dunya adduunyo daraadeed uu yusiibuhaa adduunyada gacanta ku dhigo aw imraatin liajli imraatin bilcaan darteed yankixuhaa uu guursada bilcaanta fa hijratuhu haajiridaas uu socday ee wadankan ka tegay xagga tegay ilaa maa wixii ay u aatay uu haajara u haajiray ilayhi isaga xaggiisu u haajiray oo min addunya walimraati bilcaanta iyo adduunyadu doontay xadiidkii markuu naloo dhameeyeyna meelaa naloo saaray adag wuxuu yihi sheekh nawowi rawaahu xadiidkan waxaa wariyey imaam almuxaditsiin inta culamaauulxadiida labadoodii waayeen waa muslim iyo bukhaari labadiiba waa wariyeen waa muttafaqu calayh kolka ballankuu sheekha naga qaaday gogosha noogu soo sheegay uma altazimu an takuna hadihi alaxaadiidu saxiixatan wa mucdamuha fi saxiixay albukhaariyi wa muslim iltizaamku xadiidkan kooban ku yimid xadiidka waa muttafaqu calayhi muslim iyo bukhaariya weriyey laa matcana litaacin far bos gelin karaa ma nool sawaahu xadiidka waxaa wariyey imaam almuxadisiin ninka xadiidka taqiinay labadoodii imaam maxay yihiin labadaas ninka koobaad abuu cabdillaahi waa cabdullaahi aabihi moxamed ibni ismaaciil ibna ibrahim ibn lmugiira ibni bardisbah albukhaariy ninka labaad waa abulxuseyn muslim ibnu lxajaaj ibnu muslim ilqushayriy annaysaburiy in la barto raggan lagama maarmaan xamalatu shariicati wey raggii diinta ka soo qaaday rasuulka iyo asxaabta annagaana soo gaarsiiyey imaamu lbukhaari waa safiru salafi lisaalix salafkii xar buu u noqdo isagoo sanjira quruntii almufadalu madaxa la galay saddexdii qarne nabiga taskiyeeyey khayr lquruuni qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum uu madaxa la galay intii ka dambaysayna waa yeel u noqday isagaa salaf khalaf isku xiray kitaabkiisii wuxuu noqday asaxu kitaabin bacda kitaab illah kitaabka ilahay lama alifin waxyiisa maawi aan wey wixii kasoo haray bani aadam sameeyey kow imaamu lbukhaari kitaabkaasuu markaa noo sameeyey sagaal kun oo xadiis buu ka koobmaa kolka in ka badan kun sano dadka nool yuusiikh u yahay keligeed maaha kun sano wixii muslim ee noolaa yuu sheekhu yahay sharaftaasuu dhaafay ninka labaadna waa kan isna waa imaamu muslim la ogaado lagama maarmo wa la bartaa la rabaa inta meelo soke lagu wareegeysana akhyaarta runta alla barta wey fii saxiixayhimaa labadoodii saxiixay ku wariyeen kutub badan ay leeyihin oo imaamu muslimna kutuban saxiix ahayn buu leeyahay imaamu albukhaarina kutub kaluu leeyahay laakin xadiidkan labada aljaamicu saxiix ay ku wariyeen fii saxiixayhima alladayni saxiixaynka humaa iyaga asaxu lkutub kutub kuwa ugu caafimaadka badana almusanafati la dejiye bashar ururiyey alxadiidu thani xadiidka labaad ninkii hadda aan tilmaanaa wariye nin kale maaha sayd cumar baa wariyey xadiidkan xadiidkii waa ka daran yahay xadiidkan waxaad ka faa'iidaysan doontaan arkaan uddiin arkaan alislaam ma aha arkaan alislaami waa taqaani waa khamsa shahaadatu an laa ilaha ila allah waana muxamadan rasuulullah wa iqaamu salaa wa itaa-u zaka wa sawmi ramadaan wa xaju lbayt shantaana arkaanu islaam la yihaha arkaanu liimaanna waa taqaanin an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhiri waalqadaai waalqadari lixdaana waa arkaanu liimaan ixsaana wehliya ixsaan waxa waaye muraaqabatullaahi caza wajala inaad ogaatid inaad tahay addoon milki ah oo la leeyahay oo la arka oo la fiirina kolkaad cibaadada samaynaysidna aada calaa hada lwajhi ku samaysid an tacbud allah kaanaka taraa fain lam takun taraa fainahu yaraak isu geyntii marka shantii arkaanul islaamka ahayd iyo shantii arkaanul imaamka ahayd iyo halkaan ixsaanka ah, toban iyo laba arkaanudiina la yiri muslim haddaad isu taqaano inaad laba iyo tobankaa taqaanid lagama maarmo waxaadna ka qaadan doontaa xadiidkan goortuu dhammaado yuu rasuulka dhihi doonaa intuu cumar la hadlay atadri manishayi warkaan ninka iweydiinayo cumar ma garanaysay yaa rasuulallahi maanaan aanan garanay fa inahu jibriil caadi ma aha waa saaxiibulwaxyi rusushuu rabbi diray basarka kamida iyo rabbiga rususa dira aadkii isku xiri jiray wa malaigta waa yeelkeedi wa samadoo dhana laga dambeeya makiinin amiinin hama mutaaci samado dhan baa jibriil looga dambeeya jibriil buu ahaa oo muhimadu u yimid maxay ahay ataakum yucallimukum diinakum diintiinu idin baraayo kolka diintii xadiidkan ay ku urursan tahay wax ka maqan ma jiraan kolka arkaanu diin waa meega laba iyo toban wey haddii la tafsiiliya maxay noqonayiin shanta arkaanu islaamka iyo lixda arkaanta iimaanka iyo xisaan laba iyo tobankaas a umuurudiin la yihaah haddii kale alislaamu waliimaanu walisaan saddex kusoo koob alislaamu oo shan ka koobma walimaanu oo lix ka kooma walixsaanu oo mid keliya saddexdaana umuuru diin layi xadiidkaana ururiyey xadiidka wuxuuna baray habka dadka wax loo baro dariiqatu su-aal waljawaab in shiikhu ardada wax weydiiyo kadibna uga jawaabo usluubaha wax laysku baray kamid a ah usluubka labaad oo wax laisku daro waxaa kamid a adiga haddaad masaladan taqaanid ikhwaankase uusan garanay si loo wada faa'iidaysto inaad su-aal jeedisa nabadii canow maxaa jira su-aasha ninka jeedina waa malaku jibriil waxa ka jawaabaana waa nebi moxamed nebi moxamedna macalinka waxbaray waa jibriil waxaan labadooda waa yaqaaneen filim yaablow muslimiinta loo samayna maxaa jira muhimadan iyagay taabanaysay laakiin ma ayan xusuusnay waa la baray kolka markaasuu jibriilna weydiinaya nabigana ka jawaabaya waxaad ku garanaysa bilowga xadiidka tawqiidka lagu beegay waxma ma maqnin magaalada wixii ku noolaa baynamaa naxnu juluusu cinda rasuulillahi buu leeyahy suubanihii waa fadhiya ahluxalli waalcaqdi magaaladii madiina munawara waxgaradkeediina waa joogaa jibriil waktigaasuu isku soo beegay kolka habkuu ku yimid isagoo aada nadiif ah. timihiisu malow yihiin dharkiisu cadcad yahay udga ayuu meesha yimid iyadaa nafteeda waa darsi cilmi wey maxaa jira meeshaba tacliimu u yimid kolka aqwaaluhu wa afcaaluhu labadiiba cilminimaanu qaadanay habku ku yimid laba habku su u fadhiistay su-aalaha macaanes weydiiyey waxa oo dhanba jawiga waa jawi cilmi waxa nala baraana caadi ma ah diinteenaa nala bara waxa la xogro suubanaha ma aha isagaaba jawaabtii bixinaye jibriilna maaha waxa wax la baraayo isagaaba macalinkii rasuulka yaa wax la baraya inaga marka muhiime gaaru xadiidkan leeyahay maskaxdiyan baan ka dhiga alxadiidu tani xadiidka labaad can cumara cumar xaggii baa laga wariyey radia allahu cumar awal baynu tilmaanay animaan tilmaan lagu koobi karin radia allahu ilah raalli ha noqdo tacaala rabbi korahay canhu cumar xaggiisa aydan sida xadiidkii horeba looga wariyey kana cumara looga wariyey qaal cumar wuxuu yihi baynamaa wakti mawqici wuxuu ku tilmaamayaa xadiidkan markuu dhacay jawiga siduu ahaa baynamaa goor naxnu anaga saxaabta caruur iyo bilcalma akhyaar ma maqna juluusun kuwa fafadhiya ana cinda rasuulillah asxaabtu markay rasuulka la fadhiya maray ka fiican yihiin lama ah suubanihii bay la fadhiyaan diintii bay baranayaan kolka aqwaashiisa afcaashiisaba waa diin kolka daqiiqa bay la fadhiyaan daqiiqa cimrigooda kamida oo lamida adduunkaba ma jirto kolka gooruu dan yeeshay ama u ama meel tegay baa xoogaa laga laaban jiray laakiin kolkuu masaajidka ama xaj ama cumro ama jihaad aado saanaa loogu koobnaan jiray saanaa loogu koobnaan jiray kolka aragtidiisa iyo kudayashadiisa iyo xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa dhaqdhaqaaqiisa diinteenii wey xadiidka la sheegaa af wuxuu uga hadlay iyo adimada wuxuu ka sameeyey iyo wax lagu ag sameeyos ogolaaday ma ahano idan baynamaa goortayd cumar wey naxnu anaga asxaabtaa juluusun aan nahay kuwa fafadhiya xaggeed fadhideen cinda rasuulillah cinda rasuulillah ilaa rasuulkiisa agtiisa anagoo fa fadhina sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo say cumar arrinta siduu u og yahay oy ugu caddahay shaki la-aanta yaata yawmin maalin ay waktigaa isagaana ay tahay goor maalina aan rasuulka ag fadhinan ku wareegsanna akhyaari maqnayn isdalaca waxaa nagu soo baxay dhud waxaa nagu soo yidhi calaynaa annaga asxaabtana iyo rasuulkayni oo wada fadhina rajulun malag buu noqon doonaa laakin muuqaalkii la arkay rajul buu ah maxaa jira ma garanaya laakiin shaksiyada u timid markaa jibriil axwaal badan buu lahaa marada wuxuu isku soo sawiri jiray nin qurux badnaa oo duxiya la yidhaah asxaabta yaab lahaa ah. muu isagoo u iman jiray kolkaa muuqaalka ay arkeen iyo socodka iyo hubka iyo hanaanka nin bay markaa iyaga u arkayaan su arka ayuu sheegay amaa siduu aha dib ay ka iman doonta idalaaca waxaa nagu soo baxay calaynaa anaga asxaabtaa korka naga rajulun suuratu rajulin idaam nin waxa leh yaa nagu soo baxay tilmaanta ninkii laga bixiyey arag waa tacliim inaad qaadatay ninka dharkiisa marka laga hadlo shadiidu nagaadisiya dharkiisa intuu cad yahay uusan cadaan ku sidnayn es cadaan daranya indhahaan loo dhamayn karin meelkaan oo kala wa kolka dhar cad inaad qaaditid lagama maarmaan shadiidu bayaadi dharkiisa cadaankiisa waa daran yahay siduu nadiif u yahay wasak male habaas male boor male timihiisa cari iyo subag iyo dufan iyo malaha wuxuu yidhi shadiidu sawaadi shacri timaha wasakda markii laga dhaqo midabkoodii runtaa soo baxa kolka waa nadiif waa qabaysan yihi haddaad fagaayo khiyaaru imanayso soo qabayso dhar nadiifa ah soo qaado xadiidkaadna ka faa'iidayso xadiidkao dhan waa cilm alaa wax lagugu baraaya shadiidu sawaadi shacri sinta madowgeeda aad u daran yahi hadduu ninkii soo dhawaaday laba arrimeedun bay ahay hadduu reer madiine yahay ninkaa in la gartay ahay odayaashii madiina meesha fadhiya madiinana waktigaasaan umadad badnay wax yar baa ku noolaa suu leeyahay idan hadduu magaalada ka yimid in la gartay ahay hadduusan magaalada ka iman dabeecadii safar lagu yaqaanay inuu bishino galalan yahay oo sinda godgodan yahay oo habaas leeyahay oo ay ka muuqatay ahay ninka labadii midna ma wax kasaana meesha ma joogaan waana nin daadan oo dhaqan oo dhaashan dhisan jirkiisa gariibay noqotay sheekh cumar wuxuu yihi laa yuraa lama arko aleyhi ninkaa loo yimid korkiisa athaaru safar kaa dabeecadii lagu yaqaano lugaha boor lagu yeesha sooma ma ishinta inay gallasho soo ma inuu ka muuqdo qofka soo ma ilxeelka inuu gudmo soo ma caloosha inay laalantaa soo ma nin dhaqanoo kelidiisa buluq leedaho misan aan la arago lama galo kolkaa dhibaato safar ninkii kaad safar kama muuqato haddana walaa yacrifuhu ma kasaayo mina ragganaa goobta fadhiga axadin qof kasaana laguma jiro hadada waa dadkii madiine degnay qofna qof buu la deris yahay hadduu reer madiine yahay dadka qaara garaba gariibay maa an lagu arkin walaa yacrifu aasan ka kasay minaa isagoo anaga uu naga mid yahay axadun qofna goobtii markuu fagaarihii yimid asxaabta waa jiiray dadka muusan lahayn rasuulku toos u aaday xataa jalasa ilaa uu fariistay ila nabiyi nabigu uu fariistay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo habku u fariistay arag marka waa habka la rabo ardayga inuu sheekha hortiisa u fariisto hadduu su-aaliyo weydiina sidaas yeelay fa asnada wuxuu cuskiyey kama fogaanin rukbatayhi jibriil labadiisii low ilaa rukbatayhi labadii low ee nabigu cuskiyo hadduu nabiga saan u fadhiyey isna waa hor fadhiistay labada lowbuu isku dhaweeyey gacmihii gacmihiisa sheelay wadaca jibriil wuxuu dejiyey kafayhi labadiisii gacmood calaa fakidayhi labadiisii bawdo fakidayhi damiirkeeda jibriil waa u noqon kartaa oo isaga jibriil labadiisii bawdo uu kor saaray gacmihiisii waa is ururiye hadduu gacmihii nabiga kor saarayna waa macquul oo inuu soo jeedsadayo baraariguu ka rabay oo markuu labada lagu dhaweeyey gacmaha inuu bawdooyinkii nabiga saarayna suuragal wa kolka fakidayhi nabigiina waa ogoshahay jibriilna waa ogoshay fawadaca jibriil waa dejiyey kafayhi labadiisii calaa calood calaa fakiyeyi jibriil labadiisii bawda korkooda aw calaa fakideyi labadii rasuulka korkooda uu gacmahaasaan u saaray wa qaal muhimadii aa bilaabatay kolka asxaabtii dhegay kor utaagay ninkaan aan la garanaynin ee quruxda badan ee nabiga toogtay asxaabtii dhaafay ee saas u hor fadhiistay weli asxaabta waa yaabayi caadi maaha ninka yaa muxamed tantii naloo diiday ma aho laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda yaa maxamed ma banaantay ma banaana yeermaha meesha hadday soo gasho ma banaana qur-aankana kuma taal yaa ayuha arasuulu yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha almudasiru yaa ayuha almuzamilu yaa maxamed qur-aan kuma jirto iyadoo laga xog warrama maxamedu rasuul waa ku jirtaa laakin yeerma hadday timaado kolkaasaa ilaah anaga nagu yidhi laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda haddaad isu yeeraysiin yaa cali ya cabdi ya cumar a is tirahdin suubanaha ya maxamed maya ma la dhii karo wax banaan maaha hadihi waaxid ta labaad aljahru bisawt annaga waa isu yeernaa subanaha looma yeeri karo waa loo tagaa dhegta afka loogu qabana ina aladina yaguduuna aswaatahum cinda rasuulillah ulaa'ika aladina imtaxana allahu quluubahum litaqwa marka horena yaa ayuha aladina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy idan waa iscadeeyey ninkii bashar ma ah macalinkiisii way kolka wixii lala hadlayay anagu ah malaigta naguma jiri kor u dhawaaqay magaca baysimaana waa ku dhawaaqay bashar ma aha ya muhamed waa la maqla cumarkiiya waa maqlayiin kolka rafcu sawdiya wuxuu isku daray magacii nabiga oo mujarada oon garaado la jirin risaaladii iyo nubuwadii ayn la jirin idan waa cadaad yaa maxamed uu yihi akbirnii isheeg can ilislaam muhiimada la gudanaa mid sahlan ma islaamkii samada ka yimidaa loo sharxayaa muslimiintii kow markaas joogtay inay qaataana la rabaa kolkaa intuu baaha annagana ah soo gaaro ya maxamed moxamed akbirnii waxaad ii sheegtaa can ilislaam islaamka bal wax iiga sheeg islaam maxaa la yidhi ma huwa kolka waa inaan islaam iyo muslim kala garano muslim waa anaga ku abtirsanayno islaamna waa manhajka waashaayo tawxiid idan waxa qusuur iyo dhibaato ee maanta jira nacasnimada muslimiinta wata islaamka ma wada annagaa dad aan ahay saas markaad ukala garatid waad garanaysaa haddii kale waxaad moodaysaa dadkan muslimka sheegana xumaanta iyo naala-aanta islaamka inuu sheegay islaam waxaas uma sheegin alislaamu yaclu walaa yuclaa caleyh waa muqadas kolka akbirnii can islaam waxaa laga hadlaa islaamkii wey islaam maxaa la yihi faqaala rasuulu llahi ilaah rasuulkii wuxuu yihi isagoo ka jawaabaya sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo waalihi dadkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye alislaam islaam waxaa la yihaa an tashhada carabka inaad ka qirtid oo qalbiga ka rumaysid oo jawaarixda uga camal fashid naftaada ku sugtid inta soo hartay u cadaysid maxaad qiraysaa an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusa jirin altakhliyatu bacda ataxliya nafyiga horta horeeya macnaha waxa weeye shirkiga iyo nifaaqa iyo jahliga iyo dalaalka waxaanaad hurgubti nadiif markaad noqotid aada islaamka geli waxaa nafyiga loo hormariyay saas wa faman yakfur bitaaguut wa yu'min billah waama adoo qashin iyo xaaf ka buuxa inta islaamkaa gala weel buuxa wax ma qaada maya hurguf waxaan iyo baktiga shirkiga iyo dalaalka iyo jahliga iyo taqaaliida ab iyo aboto wixii laga soo gaaray hurgufee daadi kolkaad weel mara noqoto imaansantrska allaa ilaaha ku bartay horta nafyigaa horeeya ataxliya oo islaamnimadii la qaato waxay ahaadi bacda takliya ishurguf wa wailaa islaamku geli ma intaad hidiya dhaqan iyo abooto wadatid warkeed islaamka ma ku gelaayo adigaa ku baata meel wax kaa gadan male anta shada waa inaad girtid an laa ilaha karaaxad lagu caabuda inuusan jirin ila allah macbuudka xataa ma ogi shahaadateyn labadan isku meeda ka soo qaadi wa ana muxammedan nabi muxammedna rasuulullah ilaah miduu diray inuu yahay labadaanaad qiri kolkaad laa ilaha ila allahu tiraahid cibaado kayr allahi la caabudo waa kala tagteen markaad maxamed rasuulullahi tidaahidna kumaando kale ma yeelan karti axad aad ku dayatood rumayso oo raacdo daba kacdo oo warkiisa aaminto adigaa maxamed rasuulullahi yidhi kii lasoo diray waa asaga keliyata ma haysaa rasuul kale maya ka lasoo diray qabte faraqiisa ku xiga barkiisa qaado asaaskii laba wa tuqiima inaad toosi asalaa lama dhihin wa tusalli salaa waxaa lagaa reeba tukasho mee toosin waay toosin iyo tukasho waa kala laba tukasha hadda intaad gacmahaya lugaha qoysato sidii abootada eedadaa yeeli jirtay iska aadba tukasho wa laakin arkaanta iyo shuruudii iyo waajibaadkii inaad ilaalisid sunanka iyo hay-adii la timaadid mubdilaadki iyo makruhaadkii ka ilaalisid bikhushuucin wa adaabin ku tukatid tuqiima marka rasuulka wuxuu yidhi saan utukada u tukada siduu marka u utukada al rabaa salaada in rasuulka iyo kutubta laga qaato ee intaad iska joog joogto xaglaha markay ku laami waayeen waa yeel aad noqotid inaad tidhahdo wax kaloon qabanaa ma lehe waa iska tukana haddaad yarayd ma tukan jirin haddii xooga adoogii kaa tegay ilmihiina ku dhaafeen ya wax kaloo haddaan qabanaa male ilmihii waa kala tageen wax waxay igu falaa male inaanu santaydaba iska tukadan wax kaloo yeelaba garan kolka markaas baabaadaa tukanaysaa miya wa tuqiima inaad toosisid asalaata salaada toosisid kolka markii salaada la toosiya salaada ay noqonaysa waa tu'tiya inaad gudatid azaka zakadana maalka ay ka waajibayso iyo dadka la siina in nidaamkeedii sharciga ha la ilaaliyo oo lagu bixiyo wa qof qaraaba kusoo doonta iyo qof ijaar kugu yeeshay iyo <clears throat> wax laguma maslaxa maaha adaale ilaahana u xukumay inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin waalcaamiliina calayha asnaabti ilaali sidii bixi la yidhi u bixi ha noqoto zaka sharci fidya <clears throat> dhaqanay noqoni watuutiya zakaata zakadii inaad dhiibtid watasuuma ramadaan bisha ramadaanna waa inaad soontido shahwatay albatni waalfarji baad iyo bilcaan aad ka soomaysid biyo ma cabaysid baad ma cunaysid bilcaanka ma agdhawaanaysid kuwan xalaalay ahaayeen intaan bisha ramadaan dhalanin bilcaantaada waa ku xalaal baad iyo biyona waa ku xalaal kolkii kuwan lagaa joojiyay been iyo bakti maxaad umalaynaysa man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca acaamahu wa sharaaba haddaad been iyo barabagaan iyo iyo dulmi joojinayni iska adiyaa laaga doon me idan kuwan weligoodayba xaaraam ka ahaayeen han iyo been iyo martabo waa ka xaaraam ahaayeen ee bilcaantaadii xalaasha ahay iyo baadkaagii xalaasha ah iyo biyahaagii xalaasha ah yaa lagaa reebay kolka markaad soomaysid saasaad u soomi baad iyo biyo bilcaan kuwan kale awldeeda kaa reebanaayeen allahuma lagu soo weeraro oo lagu maago oo lagu caayo allahuma inii saraymun oray waa soomanaya waxaad yeehi ajgayga dhaawici mayse geesii dha muslim adduunya intaasaa dhaawacay waa naxa naftiisii hadduusan muslim ahayn isan ku galaafan adiga muhimo weynaad wadata watasuuma ramadaan bisha ramadaan soomtid wataxuuja albayt inaad kacbadii uqasadid in istadacta haddaadi waadid ilayhi baytka sabiilan wado dhaqaalo waa la rabaa ku geeya meesha oo kaa keena ilmaha ka tegaysa biil oo dhaafo waa la rabaa nabadgelyo waa la rabaa naftaada iyo maalkaaga iyo kitaad wadato inaad ku nabadgelaysana waa la rabaa xoog iyo caafimaadna waa la rabaa istidaacada rasuulka haddii la yidhi maxaa loo wadaa azaadu waraaxila meesha haddaad u dhowdahay haddii gaadiid looga xajiyo ama baabuur looga cajiyo ama dayuurad looga cajiyo ama bad ka sokaysa adii cajka idiin dhacayso oo markab la fuula waxaa la rabaa gaadiid meeshii ku geeya iyo sahay inaad kolka horeba cadaadin xaafadda ka bilowdo xajaan rabaa waxaa siiyo iska jooke hala mahaysidbe waxa lagu hadlo waxaas maa ilaahba markuu xajka dadka kor saarayay man istataaca ilayhi sabiilan qofkii awooduu yihi haddaadan awoodin muslimka meel ka fariiso kolka haddaad haysa dhaqaale kugu filan oo ku geeya meesha oo kaa keena haddaad haysid dadka nafaqada kugu leh ilmaha waxaad masruufkooda ku dhaaftid haddaad haysatid jidka nabadgeli haddaad gaadiid haysatid haddaan waxaan isugu kaa toosnay waa iska joogi in istadactaa lagu yidhi bilcaanta waxa u dheeraada waa inay maxram haysataa hadduu qofka bilcaan yahay qof maxramu ah wiilkeeda walaalkeeda odaga qaba kuway walaale heblaye qof maxram oo ilaaliya inay wadato hadday weydo waa iska joogaysa in istadacta ilayhi sabiila shantii arkaanta islaamka hadduu suubanaha sharxay intaas jibriil waa dhegaysana qaala markuu nabiga jawaabtii dhameeyey jibriil wuxuu yihi sadaqta runbadnida maskee labaada abuurantay kolka kalimatu sadaqta ninkii wax sii yaqaanaa yidhaahda yaana wax su-aala nimaan wax aqoonin su-aashii markuu su-aashay nin islaamkaan aqoonin oo la baraayo u ekaaday sadaqta hadduu yihi nin waxyaqaan w mushkila abuurantay kolkaas ees isugu dari karaa tasdiiq uu nabigii u rumeeyo jawaabta iyo su-aal wax weydiina hadiyo waaxida mushkilada labaad waxawa islaamkan uu nabiga sharxay meel kale oo laga qaataa lama arkay nabiga keliye yaa yaqaano dadka usheegi jiray ninkan iyo nabigoo wada joogana lama arkay yaa baray ninkan iyo nebigoo wada jooga maanta ka hor lama arkin islaamnimadaana nabigaa dadka beri jiray qofaan qof yaqaanoo nabiga ahayna ma jirin xaggees ninkaan macluumaadkaan ka helay yaab kala abuurmay kolkaasay cumar wuxuu yihi facajibna waan la yaabnay lahu ninkii mar labaad waxaan kula yaabnay yas'aluhu suubanihii wax weydiina hadduu suubanihii jawaabana wa yusadiquhu waa u rumayna cidabta meesha taalla wax fudaana male wax isdhaqaajinaa male dadkan waa la edbiyey ilaaha ediyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih suubana horta afyi adintoonaha dhaqaajina la yidhi laisma dhaqaajin kara yaabkooda hoosay u liqaayeen waa la sheegi doonaa wax isdhaqaajinaa male nabiga yaa goobjooga isagaa bayaanka laga rabaa isagaa bayaanin doona kolka yaab labaadaa abuurmay yaa ninkan waxaan baray nabiga isagoo la jooga lama arkin oo muxuu leeyahay waa runta una su-aala qaala jibriil waa hadlay wuxuu yidhi fa akbirnii waxaa kalood maxamed ii sheegta can ilimaan islaamkii waa runtaa waa ii sheegtay shantan tiiruu ka koobmaa aad xadiiskan u dhadhamay inaga qof salaadii ka tagaan muslim u naqaanaa xoolihiina ka bateen oo zakadii bixin waayo aan soona xajinaynin soonkaana laga yaaba inuu sooma inuusan soomin muslim aan u naqaanaa kolka arkaanta islaamka agteenna mid ay ka koobantaa laa ilaha ila allah shan tiir maaha marka haddii kale qofkii shantiiba laga helo aan muslim leenahay mana kala maarmaan shantii laa ilaha ila allahu yuu taagan yahay salaad ma tukanayo ma soomaayo ma soo xajinayo xoolihiisa ka kama bixinayo waa muslim ay leeyahay miya marka waa in xadiis loo doono kale oo yidhaahda islaamku waxa weeye laa ilaha illa allahu bas oon salaad ku darin oon soom ku darin oon zake ku darin inaan helo wa kolkaasaan dhahaynaa qofkii muslimaa tahay haddii kale waa kaas ilaahay islaamka keenay iyo jibriilkii loo soo dhiibay iyo nebi maxamedkii lagu dejiyey buniya alislaamu calaa khamsina waa imaan doonta faakhbirnii akhbirnii can ilimaan isheeg qaala wuxuu yihi nabiga an tu'mina waa inaad rumaysid billah rabbiga xaq lagu caabudo cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo kamaalkiisa iyo sharaftiisa ilaahnimadiisa rabbinimadiisa waaxidnimadiisa oo dhan aad rumayn wa malaa'ikatihi malaa'igtaad rumayni addooma laa yacsuuna allah ma amarahum dhowrsoon oo hufan oon dambaabin oo amarka eeba ku shaqeeya marka haruud iyo maarug inayn madag ahayn tana ka garanaysa laa yacsuun allah ma amaro kolkaa malaa'igta waxaa loo rumayna addooma eeba inay yihiin aan ilaah caasinin bal cibaadu mukramuun yusabbixuuna allayla waalnahaar laa yafturuun ma nooga wa kutubihi yaad rumaynaysaa kutub xaq ah ilaah inuu soo dejiyey oo nabiyaal basharka kamid a ah, uu ku soo dejiyey sida zabuur oo kale injiil oo kale tawreed oo kale qur-aanka oo kale suxufi ibraahim oo muusa kutuba xaqa oo basharka lagu hogaamiyo yuu ilaah soo dejiyey nebiyaashiisana kusoo dejiyey wa rusulihi rususha ilaah uu diray bashar inay yihiin dad dhowrsan yihiin dad fiican yihiin aada rumaynaysa walyawmi maalinta alaakhiri dambaysaad rumayni bima fiiha min albacsi walnushuuri walxisaabi waljazaayi waljanati wannaari oo dhan aad rumaynaysa wa tu'mina waxaad rumayni bilqadari wixii rabbi jaangooyey khayrihi kiisa adiga ku anfaca iyo wa sharihi kiisa dhibkaa labadaba inay min allahi tacaala yihiin alqadaa walqadar oo wax kaa daaweyn waxa waaye waxaan ku soo maraya ee shar khayr bale adiga intaan lagu umin oo iyaga la jaangooyey lawxul lagu dhigay markaasaa rabbi noo sheegay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'ahaa nafta intaanan abuurin aan lawxul maxfuudka ku qornay inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar aladi khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira kolka waxaan ku imaana ana maa asaabaka lam yakun liyuktiaka wamaa akhtaaka lam yakun liyusibaka unkao dhan hadduu kulmo waa imaan doonaa inay ku anfacaan waxaan ku qornayn kuma soo gaarsiin karaan inay ku dhibaan ay ku kulmeen waxaan ku qornayn kuguma dhibi karaan ruficat alaqlaam wajafat isuxuf caqiida la rabaa marka inay habre kuwaleeliyaan maa habre inay kuwaleeliyaan fiqi buraan laga haqiiqiya maa la yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana inta iska imaana waxaasna la qadarin la yusiibanaa ilaa ma kataba allahu calayna maaha lanaa wa siday lanaa ku tahay rasuulkaa noo fasiray wuxuu yihi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr in asaabathu sara shakara fakana khayra lah wain asaabathu dara sabara fakana khayra lah walaa yakunu dalika ila lilmu'min marka shar hadday kuu timaado in lagaa turo ilmaha lagaa dhameeyo waa maslaxo ilaha dantaada kaa yaqaan alxamdu lilahi aladina ida asaabathum musiiba qaluu ina lilah wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun dhib markuu ku yimaado ilaaha ku keenay aqoonso habrayan ku maamulay oon mukulaan xaarkeed lagu filin adoo qof weyn ummad iyo adigan ayaan la kala dilino qof astaanla lagaa gaaray qof aan meel ka fadnayn male marka caqiida alqa bilqadar markaad rumaysid habre kugu dheeri mahaye haddaadsa caqiida lahayn sidii banooniga kolka dhan lagu laada kolka ruknigan waa muhim watu'mina bilqadaai waalqadar wixii ilaahay uu qadaray khayrihi wa sharihi inaad rumaysid jibriil markii ma joogo qaala jibriil wuxuu yidhi sadaqta maxamed waa runta oo arkaantii iimaankana waa sheegtay qaala markaasuu jibriil yidhi su-aashii saddexaad diintana la baraa muhimaadkii oo dhan fa akbirnii maxamed waxaad ii sheegtaa can ilixsaan ixsaanka ii sheeg ixsaan maxaa la yihaa subanaha markuu ixsaanka fasirayo arag wa axsinuu in allaha yuxib lmuxsiniin haddaad muxsiniin noqotay ilaaha idin jeclaana kolka adduunyada waxaad u halganta iyo darajo aada gaarto oo inuu eedhehay ku jeclaada ka fiican miyaa jirta ilaahay hadduu ku jeclaado dhibaatada ku imaan intay kaaga imaani ilaahay hadduu ku jeclaado isagaa janno iyo dambi dhaaf iska iskale seed seed u wayni wuxuu ilaahayo seed wayni kolka ixsaankii waa kana ixsaankii qaala nabiga wuxuu yihi an tacbud allah ilaah inaad caabudid kaanaka sidii adiga oo karaas u jeeda misaal haddaan samayno adigoo batrooni u shaqeyna gambar uu kugu fadhiyo hawsha ma ku dheeli karta kuma dhacdi haddaba markaad tukanayso amaad ad qur-aan akrinaysid ama ad soon iyo xaj iyo salaad ku jirtid batrooni ad ushaqaynaysaa ku fiirina ku talagal fain lam takun taraa adiga haddaadan ujeedin fa inahu yaraaka waa ku arkaa kolka cibaada isdhaaf dhaafin naga rida cisha cishia naxuma waa la iska ridaa kuwa salaad miya koftal miya rasuulka wuxuu dhihi jiray arixnaa bihaa yaa bilaw annagana arixnaa minha w dhibkeeda culaabteeda mar isaga dhigne naga adaamo yaaqina tuji culayskeediyo wadaadka akiradiisa fara badana rasuulkana markii adduunyadiiyo sheekada lasoo naco lagu noogo uu dhigi jiray arixnaa bihaa yaa bilaal salaada noogu raaxe rasuulkana wuxuu yihi xububtu min diyaaku adduunyadan buuxdeen dhisan saddexaan u jeclahay atiib waxa udgoon wanisaa labadan jacaylkaan jeclahay waa caadi wajucilat quratu cayni fi salaat adduunyaba waxaan raalli ahay intaan salaada ku jiro ilahay sooma hortaagnid allahu akbar saad uga bilowday ilaa asalaamu calaykum yaad la hadlaysaa iyo akri nacbudu yaad ku leedahay yaa dantaadii weydiisanaysa kolka muddadaas laga bilaabo allahu akbar ilaa asalaamu calaykum laga gaaro cid kale inaad daymooda xaq mali adiga maxaad noqon lahay kolkii intaan ku yeero war hebel aan ku idhaaho sheekana aan kuu bilaabo kadib aan kan iyo kan la qabsado adoo meeshii taagan waan kala dhimana markii intaad soo weyse qaadatay oo satrul cawro soo qaadatay oo qibladii qaabishay oo rabbi u yeeratay oo allahu akbar tiri yaad haddana maamul reer gasho hadhowga salaadii intay maraysaa ma ragcadaad joogtaa ma labaad joogtaa mahlamaod an tacbud allah ilaah waa inaad caabudid kaanaka sidii adiga oo taraawi eeba ujeeda fain lam takun haddaadan adiga ahayn taraahu eeba mid ujeeda ku talagal fa inahu eebaa yaraaka kuu jeeda qaala jibriil wuxuu yihi faakbirni can isaaca saddexdaan loo noqon ma islaamkii waa sheegtay iimaankiina waa sheegtay ixsaankiina waa sheegtay faakbirni cani isaaca saacadan qiyaamee laga cabsoona ee nokor fuusha iyadana baltaabo waa laga digi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam a ah, wuxuu yidhi bucistu ana wa kaxatay labadaa faraadu soo taagay saacaddii qiyaamiya aniga sida labadaa farood maraa soo wada baxnay marka labada farood inta udhexaysay heraas arkay suubaliin kolka kun iyo afar boqol oo sanaan ka joogna intii waa dhamaatay waa soo muuqataa waa soo muuqataa adduunya inagu rafanay waa iska dhamaatay adduun iftarabati isaacatu washaqa alqamaru goormaa la yidhi kun iyo afar boqol oo sana ka hor asxaabta marka inay ama beri ama saa damba noqonaysay moodaye maa taasay hadda kolba hadda ma dheer kolka akbirnii can isaaca adduunka gadoonkiisii wa iga waran qaala markaa nabiga wuxuu yihi malmas-uulu weydi malmas-uulu kala weydiina canha can isaaca saacadii qiyaama wax laga weydiina dee allama kuka yaqaan ma aha min asaa'il rasuulka inuu ninkaan garanayo arag wuxuu yihi su-aashaan dambe ani adiga toona ma naqaan misku dhaana labadeeda maxaa jira wax badan qur-aankaysa inu kacanaysa xataa yaana mursaha qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa jaliha liwaktiha ilaa huwa cid kale og male ilayhi yuradu cilmu saaca marka geedan jibriilna ma oga maxamedna ma oga hayrkoodna ma oga adduunka labadii waa yeelahaydo malaa'igta axadka ugu qiim badna oo jibriil iyo basarka axadka ugu qiim badnaa nabi maxameda idan su-aala la isweydiin jiray mata saacatu yaa allah midaa rasuulka ku yiri xoogaa nabiga waa isilowsiiyey kiina su-aashu joojin waaye saddex goor hadduu mara way wayxaka maadata laha maadiga kuqamaama maxaad u diyaarisaa layi nin rag wa xubullaahi wa xubu rasuulihi wax kale ma hayo anig aniga rasuul baan jeclahay almaru maca manaxa baa loo jawaabay idan si su-aasheedaas looga maarmoon dib laysugu weydiinin ayaa layi taas war looma hayo waktigaas kadib su-aal dambe looguma noqon qaala wuxuu nabiga yidhi jawaabtii way mal mas-uuluka la weydiina canha canisaaca saacadda qiyaama la weydiina biaclama ku ka yaqaana ma aha min asaa'ili weydiina ee jibriila wey qaala jibriil wuxuu yihi waa soo dhawaaday fa akbirnii can amaaraatiha iyadii lama yaqaan waa runta laakin calaamaa jirta calaamatu madar fi saxaab isagoon roobka diin cirka hadduu buuxsamo dhorlaha iskor fuulaan soo dhawaada hawada qabowdo rooba da-ay waa la dhihi idan calaamo ma jirto lagu garana dhawaanteed calaamaadkii balhaye akbirnii isheeg can amaaraatiha calaamayaalkeeda wey calaamaadku nabiga tiriyo waa kuwaana qaala suubanaha wuxuu yidhi marka hore an talida alamatu adoon hadday dhasha rabata sayidkeedii saddex shayba culamada waa ku fasireen waxay yidhahdeen an talida alamatu rabatahaa muslim ee gaal intii loo diriro oy muslimiinta adkaadaan yaa naagahaas gaalada ah la suriyaysana nin dhalinyaro oo raggaan oo kale oon xaas hore lahayn jihaadkii galay kolkaa gabar qurux badan oo gaar helay ina boos oo kale a gacantaada gashay gurigaad geysta oo waa aroosay iyadoo uurlaad dhimatay gabaray dhashay gabartay dhashay sayidkeedii ma aho an talida alamatu rabataa ilan adaa sayid ahaa oo qofkaan addoonta soo milkiyey adigana waxaad dhashaa ku dhaxla gabaray dhashay gabarteeda aw sayid haadihi riwaayo riwaayo labaad daaca iyo shiraha iyo waxaasaa badan doona hadday bataanna waa dhici doontaa middaan riwaayo saddexaad oo joogta maanta ilmaha caasiyooba habartii wax dhashay ee la xurmayn lahaa warka laga dabcin lahaa aaisha lagu taagaa sidii ilmo loola hadlaa meel laga fariisay wax ma ogidi maskaxaadi waa gubatay habartii wax dhashaa laleeyahy ilmo yaraale haddii kale habartii aba la adeegsanayo laleeyahay inta ka baxa cadays noo soo dhig ilmihii yaan idan macaasinimaa dhici doonta ma muslim iyo gaalaa loo diraa gaaladan ka adkaan doonaa ma tijaarada waxaase addooma la gadan doonaa alcilmu cind allah kelima rasuulka la siiyey intaba suuragal wa kollay tabcasnimadaa waa joogtaa waalidkii oo la bursana oo la canaanana oo la xaqira oo gacanta ku gabana hayi iga arkay nabadaada adeegah adiga wa anta lidalaamatu inay addoon dhasho rabataashaykeeda kow laba wa an taraa inaad aragtid calaamada labaad alxufaata dadkii kabala aan socon jiray alcuraata dar la aan socon jiray alcaalata cayrta ah aan xoolo qabin ricaasha neeba fari ahaysay ay yatataawaluuna ku dhirirta maa fi lbunyaan dhist silma joogto dadka laba qaybood qolana waa xadar beeray degan ama geelley hantile dadna dad masaakiin oo reer baadiyo oo neefo fariha ah. duurka wareego oo iska ugaarto neef fariha ah wato cagala aan socdo aradan magaalaan lasoo galay arileydii axirkiis ku sareertay anaa ka aqaldha anaa ka aqaldharay maraysa heerkaas markaad aragtidna waa calaamadii labaad waan tara inaad aragtid alxufaata dadkii cagaha cadda ee kabala-aan socon jiray alcuraata dharla-a alcaalata cayrta aha ricaasha arijirta ah aa yatataawaluuna ku faana fi lbunyaani dhista warkii waa dhamaaday darsi ka fiican weligiin ma aragteen darsigaasaa nabiga jibriil si riwaayo iyo macaan su-aal iyo jawaab leh asxaabtii oo wada dhagaysanayiin waana yaaban yihiin jibriil muhiimadiisii waa gutay samadii iska aaday uma intaas ka gadaal beesa ma rabo gacanka shumin ma rabo muhimadiisii waa intaas axad adduun maaha suma ka gadaal intalaqa waa tegay jibriil weli lama ogaani waa la yaabay sheekh cumar falabisu waxaa nagaaday meliyan qadar riwaayo kalaa sheegtay saddex beri aan yaabanayn oon rasuulka hadalka ka dhawraynay oon lahayn ninkaan muxuu ahaa suma qaal suubanihii asxaabta arkay wuxuu yihi yaa cumar atadri ma og tahay man isaa'ilu axadkaan wax iweydiinayay ana u jawaabayay cumar cumaraa ma taqaan qultu waxaan idhi edabta asxaabta arag allahu warasuuluhu aclam ma aqaane ilaah iyo rasuulkiisa yaqaan ilaan adigu toos kuu soo aadoo la dhaqmaayo oo garanayay annaga ninkii waa noo cusba allahu ilaah iyo warasuuluhu rasuulku usuu diray an aclamu yaqaan waataanu nidhi wixii diin ku saabsan iyo noloshii rasuulka allahu warasuuluhu aclam wa ama bacda wafaati rasuulillah lagu darimaa rasuulka allahu aclam aa laleeyahy cilmu rasuulilaahi waa dhamaaday maxaa jira sifa min sifaatihi ay ahayd ee haddad iyaanba waynayba asagii cilmigiisi way israaceen inkastoo diintii noo taal kolka allahu aclam aa soo hartay laakiin markuu noolaa wixii diin ku saabsan sidaan oo kale waa sax allahu wa rasuuluhu aclam qaala rasuulka wuxuu yihi fa inahu cibaarada arag inaa la keenay jumla muaakida waa jumla ismiya kalimatu ina xarfu tawkiidin wey waxau nabiga adkaynaya imaatinku jibriil yimid caadi ma muhima weyn u yimid diintii oo dhan uu saxaysan iyo dabo wax diinoo maqan male fa inahu ninka yimid jibriilu sayidkii qiimiga badnaa wey ee jibriil ahaa oo muxuuna u yimid ataakum nabiga ataanii ma dhihin aniguu ii yimid walaa ataanaa waa noo wada yimid ataakum khitaabka intee lagu riday asxaabtii adinkuu idin yimid wa maxaa jira waxaa nabiga wuxuu yaqaano yahay jibriil dan kale uma iman adinkuu idiin yimid diintaana idin baraayay islaamkii oo dhan iyo diintaa laydin sharxay fa inahu ninkan yimid jibriilu waaye ataakum waana jibriil adinku idin yimid ogaada cid kale uma imaanin oo cilladu u yimid ma maxay yucallimukum wuxuu idin baraayay diinakum kol haddii diinakum la yihi waa diintii oo kamil idan markaan leenahay inta xadiidkan lagu sheegay qaarkaanu diin la yidhaah diintana ka koobanta daliilkii waa kan fa inahu jibriil axadkaan yimid waa jibriil ataakum jibriil waa idin yimid yucallimukum isagoo adinka muslimiinta idin baraaya diinakum diintiiniyuu idin baraayay rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslimaa wariyey wallahu aclam